sal allahu alaa muxamedi wala aali muxamed rabi shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlub cuqdata min lisaani yafqahu qowlii qaala almusanifu raximah اllah walaa tujiz huna bilaa daliili suquuطa mafculayni aw mafcuulii وkad tdن jcaal tqul in wli mstfhma bh وlm ynfaصlii بغير ذرف أو كذرف أو عمل وإن ببعض ذي فصلت يحتمل وأجري القول كذن مطلقا عند سليم ناح قل ذا مشفقا إلى ثلاثة رأى وعلما عدوا إذا صار أرى وأعلما wma lmafcuulay calimtu muطlqa lلthani wالthaliث أيضا xuqiqa wain tacadaya lwaxidi bila hmzi falاثnayn bh twasla والثاني منهما كثاني اثني كسا فهو به في كل حكم ذو اتساع وكار السابق نبا أخبر حدث أنبأ كذاك خبرا waxaynu ku guda jirnay nawaasikda baabkii u dambeeyey oo ahaa danno iyo walaalaheed markaa sheekhu raximah allahu tacaala wuxuu ka soo waramay waxyaalo axkaama oo xidhiidh la leh oo ay ka mid ahaayeen alilgaau waatacliiqu halkan wuxuu kaga warramayaa sheekhu raximah allahu may bannaan tahay afcaashani maadaama laba mafcuul ay qaadan jirtay labada mafcuul bilaa daliilin inaynu ridnaamay bannaan tahay ama labada mafcuul mid kamida inaynu ridno iyadoo wax daliilo ina tusinaya aanu jirin masaladaasi ma masalo bannaanba mise ma banaano taas ka warramaya wuxuu yidhi walaa tujiz ha bannayn adigu hunaa halkan ha ku bannayn bilaa daliilin daliil la'aanna ha bannayn suquuطa mafcuulayni laba mafcuul dhicistood sheekha ha banayn buu ku yihi naadimku aw mafcuulin ama hal mafcuul dhicistii ha banayn bilaa daliil wuxuu leeyahay afcaashani maadaamo laba mafcuul ay qaadan jirtay hunaa waa baabkan weyn halkanaan ku jirna weyaan isbishaarahan ma qariiba masoo baciid ya wabihunaa aw haahunaa ashir ilaa dani makani wbihi kaafa sila fi bucdi aw bihama awhana wabihunaalika niqan aw hinaa waana soo marnay soma markaa huna waa halkan waa halkan aan ku jirna weyande waa dhanna iyo walaalaheed labadooda mafcuul ha banaynin dhicitaan ay dhacaan daliil la'aan ilaa idaa dalla daliilu calaa dalik dhicitaanka inuu daliil ina tusinayo mooyaane haddee daalli ina tusinaya uu jiro waad goyn kartaa buu leeyahy laakiin daliil la'aan iskama ridi kartid oo sababtu waa maxay mayna fadla ahayn waaba mafaaciile fadla ha ahaadaan lakin asalkii maxay ahaayeen soo mubtadiye khabar maaheen mayna cumdo ahayn de maxay tahay alcumdatu laa yuxdafu bilaa daliilin cumdaha lama xadfo daliil la'aan waalfadlatu tuxdafu bilaa daliilin fadladana waa la iska gooyaa daliil la'aan isaga inoo doona insha allah maadaama cumdo ay ahaayeen oo mubtadiye khabarku dee cumdo u hadda mafaacil haba noqdaane in la gooyaay ma banaano bilaa daliilin waan isla fahnay la tahay hawl kalaynu ka qaadanaynaayo haddaad aragtid yuxdafu ikhtisaaran waqtisaaran maxaa looga jeedaa yuxdafu ikhtisaaran wakhtisaaran waxaa looga jeeda shaygan waa la goyn karaa daliil la'aan waa la goyn karaa daliil haddii loo helana waa la goyn karaa wey haddii kutubta ku aragtid yuxdafo yuxdafu ikhtisaaran haddii aad ku adegtid oo qaafa ikhtisaar waa alxadfu bilaa daliilin waa xadafka in shay la xadfo oo la gooyo iyadoo wax daliila aan loo hayn ikhtisaar baa loo yaqaana qaafa haddee shayga la gooyo iyadoo daliil loo hayana ikhtisaar baa laga cabiraa saa u kala fahma kha baa laga cabira midna waa qaaf midna waa kha marka ikhtisaar haddii aad aragtid waa in daliil loo hayo ikhtisaaro qaafa haddii aad aragtidna daliiloomahaysaasaduiaduwe markaa dad kutubta ku aagtid yuxdafu iktisaaran wakhtisaaran waa maxay daliil la'aan iyo daliilba loo goyn karaa wey waaya haddaba iyadoo labadii mafcuul la gooyey iyada labadii mafcuul la gooyey daliilna loo hayo waa sida hal dananta zaydan qaa'iman oo kale hal dananta zaydan qaa'iman so su-aashu ma maxaad iska tidhi hal dananta zaydan qaa'iman baa lagugu yidhi adfuta hal dananta zaydan qaa'iman baa maxaad odhan danantu baa tidhi aayo labadii mafcuul ayna mafcuulayhaa waa la xasbi maxaynu ka garananaa su'aasha waayo qaacidadu waa maxay assu'aalu mucaadun fi jawaabi qaidataab midaan arag miya weli assu'aalu mucaadun fi ljawaab su-aashu maxay ku soo noqonaysaa jawaabta danantu zaydan qaa'iman weyda macno meelaha qawaidasan ku arki doona insha alla qawaid fiqi iyo meelahasan ku arki doona assu'aalu mucaadun fi jawaabi idan dhanantu labadeedii mafcuul waa la gooyey iminka maxaana loo gooyey daliil baa loo haya labadii mafcuul ba waa la gooyey beyt shacayrkana ka mid a biayi kitaabin am biayaati sunnatin taraa xubahum caaraan calaya wataxsabu waa baxrutawi soo ma biayi kitaabin kitaabke am biayati sunnatin ama sunnade ayaa taraa ku ogaanaysaa xubbahum aalu beytka jacaylkoodu caaran ceeb inuu yahay calaya aniga dushayda oo wataxsabu weliba aad malaynaysaa maalushaahidki wataxsabu wey soo xasiba maynaan soo dhigan dhanna xasibtu wazacamtu maca cad eh? xajaadanaa wajacala ladkactaqad soo afcaashi mahayn wataxsabu ile waa mudaaric une taxsaba mayna mudaariceen ya mudaaric inuu camal falya halkan ku soo marnay tacalm wali ayr maadi min siwaahu majcal kula maa lahu zukin ah, shirkiya ah, habeen hormuna halkaasaynu kuso marnay inu mudaaricun camal falayo markaa xasiboona ku dulina cadaanin de oo maadiya mudaaricio taxsabuna waa la mid haddaba taxsabaawi labadeedii mafcuul waa la gooyey daalibaynan u haynaa ay wa taxsabu xubahum caaran calaya ah, labadeedii mafcuul baa la gooyey waayo maxaanu ka garananaa dee daali weyna soo hormartay sooma kuwan horena tusinaya iyada oo midkood la gooyey daliilna loo hayo hal dananta axadan qaaiman hal dananta ma u malaynaysa axadan ruux qaaiman inuu yahay mid taagan ruux ma u malaynaysa shekh taagan yahay maxaa danan ya danantu zaydan baad odhanaysaade kaa kale halkaynu ka garanaynaa ya asu'aalu mucaadun fi ljawaabi danantu zaydan sanaa soo khabarka mafcuulka labaad qaaiman maynaan soo marin jawaabtu kusoo noqonaya laakin danabtu qaaiman in iskuma odhan kartid waayo de axaddan muxuu aha nakir u aha sooma axaddan dee nakir u aha kama fahmi kartid isaga de marka maad ka fahmi kartaa kii koowaad kama fahmi kartid waana ka koowaad sheegtay waaya waxaa kaloo u daliila baytu shaacirkan waa baxrulkaamil walaqad nazlti falaa tadunnii hayrahu minii bimanzilati lmuxabi lmukrami waa baxrulkaamil wey walaqad nazalti dhab ahaan lawalaahiy qad nazalti gabadh yahay waxaad degtay buuri minii aniga xaggayga waxaad ka degtay buuri bimansilati lmuxabi mid la jecel yahay darajadii iyo manziladii kaa la jecel yahayoo almukrami la sharfo la karaameeyo weliba haddaba falaa tadunnii ha u malayn hayrahu nuzuulkaa hayrkii waaqica mid dhacayaynu yahay waxa aan kuu sheegay unbaa soconaya bu war kale ma soconayo ya war kale dhega udhigi buu kuleeyahay inaga maxalushaahidka naga khuseeya waa maxay ya falaa tadunii ayrahu taduni ulkeyg labaad adfutaxsota yada taduni min yadan fariid baarak allahu fiik yaaulmuanaa rag way soo baxeen maasha allah falaa taduni halkaa waad ka jawaabtay maanta falaa tadunii waa yaaulmuanaa almukhaatabsha gabadh baa lala hadlaya mafcuulba maaha iska ilaali waa yaaulfaacile soo ma hayrahu waa mafcuulkii koowaad kii labaad halkanan ka fahmana waaqican weydi ya inuu dhacayo hamoodin wa kale war kale ma jira bu leeya walaqad nazlti wallaahi qad nazlti dhab ahaan waxaad degtay minii aniga xaggayga waxaad ka degtay bimansilati muxabi mid la jecel yahay manziladii kaa la jecel yahay almukrami weliba la sharfo oo la karaamay ila ruux haddii la jecel yahay he waa la sharfa waa la karaamaya soo ma gogol karaamala loo dhiga falaa tadunii bu ha u malayn haddaba hayrahu warkaa aan kuu sheegay hayrkii waaqicin mid dhacaya yahay war kalaha tirsan bu kuleeyahay kaasun ku dhega nuglow waka warkaa sheekhu inoo sheegay musanifku inoo sheegay oo ah daliil la'aan inaan loo goynin labada mafcuul ama mid ka mid a he hada huwa asaxiixu min madaahib naxwiyiin madaahib kale ayaa jirta laakiin madhabka ugu saxiixsan waa warkaa weeye inan la helo daliil haddii daliil aan la helin aan la goyn karin mslfani haddii daliil xadafka aanuna tusin in la gooyaay ma banaano oo odhan maysiduun danantun iska odhan maysid danantu zaydana iska odhan maysid danantu qaaimana iska odhan maysid adoontaaso dhan ba ujeeda danantu zaydan qaa'iman warkaas war soconaya ma daliil waynaad u haysatid sheekh qaacidadan waa la soo celcelinaya ona meel baynu kusoo marnay halkaynu kusoo marnay halkaynu kusoo marnay xasan mubtadihi iyo khabarka muxuu abaydku ah waxadfu maa yuclamu jaa'izun kama taquulu zaydun bacda man cindakuma cabdislaan yarab ma insha allah walaa tujiz laadani waa maxay walaau naahiye asalkeyga muxuu aha cabdifataaxu walaa tujiz ficilkan sidiis asalkiisa muxuu aha sidaa isagoo ah tuji yabaa ku jirtay tujiizu buu ahaa ficilku tujiizu munayn tujiizu isagoo aan geli laadan mayna xagga dambe mayna launahyo mayna reebayn yadiina mayna reebanayn haddii iltiqaa saakinayn kulmahe horey nuu soo barnayde in saakinaan iltaqa yagsir maa sabaq wa in yakun liinan faxadfuhu istaxaq e maxaa mudnaaday in isaga lagoyla isaga xarfliina iminka soo ma walaa tujisdade walaa tujiis bay noqonayda hadday kale iska goda marka walaa tujis bay noqotay walaa tujis ha banayn adigu mukhaaabow hunaa halkan ha ku banayn bilaa daliilin daliil la'aan laadin mayna camal falin sheekh laadin naafiyatu liljinsi tacmalu camal maynahayn ina ya farhaan ka warran halkaa bilaa laadaas ma camal falaso ma camal falaso maxaa dhacay maxaa dhacay ya daliin soo sanna kadhaa ya maxaa kala dhex galay daliilintaa kala dhex gashay ismigeedina me jawaab kala yaa haya cadnaan ya qayb ma noqon karta lix shirdi baa loo shardin jiray oo afar yadaa loo shardin jiray oo dukuulu cadami xarfi jaari xarfi jaari inaanu gelin jitu bilaa zaadin iyo xabadaasun ku dhacdu baa lagu yiri miya jitu bilaa zaadin un eega lagu yiri sar <laughs> bilaa zaadin un meel la midayn ba xarfi jar baa galay de <laughs> intaaba weeye wargeygu sama waxa walba la markaas ka xarfi jar galay walaa tujis ha banay buri sheekhu hunaa halkan bilaa daliilin daliil la'aan ha ku banayn suquuta waa mafcuulkii tujis suquuda mafcuulayni laba mafcuul dhicistood ha banayn aw mafcuulin ama hal mafcuul dhicistii ha banayn buu kuyidhi sheekhow daliilla'aan warka waad fahamteen bay la tahay waka tadunnu cayl taquulu in weli mustafhaman bihi walam yanfasilii bigayri darfin aw ka darfin aw camal wa in bibacdidii fasalta yuxtamal wuxuu yidhi wajcal yeel wajcal yeel waayahay taquulu taquulu ka tadunno tadunno oo kale ka yeel in weliye hadduu la xidhiidhsado taquulu shay-an shay hadduu la xidhiidhsado shaygaasoo mustafhaman bihi mid laysku fahansiin dalbayaa wal xaal buu la xidhiidhsaday mustafhamkaa lam yanfasil aanu soocmin mustafhamku minhu ficilka aanu ka soocmin bikayri darfin daraf waxaan ahayna aanu ku soocmin aw ka darfin ama daraf wax lamida aanu ku soocmin aw camalinay aw macmuulin ama macmuul waxaan ahayn aanu ku soocmin haddaba wa in fasalta haddii aad faslisood soocdo bibacdi dii tan haddii aad ku soocdo tan ahalaaati ee saddexda a yuxtamal waa la aqbali huwa fasliga ya waxaynu kitaabka awalkiisa ku soo badnay qaala muxamedun huwa bnu maaliki axmedu rabilaha khayra maalikin qaaladan laba isticmaal bay leedahay inu kusoo marno ciddii xasuusan waa xasuusantahay ciddii kalena waa la xasuusin imikaba labada isticmaal maxay ahayn bimacnaa danna iyo bimacnaa talafada qaalo oo wuu maleeyeya qaale dhowr macno kutima qaalo wuu seexdaa jira moogta khaliilayni khaymatay umi macbadin raxima allaahu khaliilayni qaala abu habiidku ilaah u laba saaxiiboo qaalaa iska yar seexday qaalaa yidhi qaalahoo seexada wata qaalaho seexadaa jirta soo ma waay meelaasa ku arki doonaa insha alla haddaba isticmaalkoogu waxa u badan inay laba noqoto bimacnaa talafada iyo bimacnaa danna haddaba qaalo oo bimacnaa talafado wuu yidhi waataynu naqaano sooma maxay samaysaa imse shay bay mafcuul ka dhigan jirta tansibu waaxidan min arbacati umuurin afar shay wax kamida mafcuul ka dhigata maquul qowl buna noqonaya mafcuul bihi baana loo yaqaana cinda jumhuuriya mafcuul maaha maquulu qowlkan lagu sheegaya waa maxaa mafcuul bihi ahanoo kale weeyaan qaali maquulu qowl ba qaata maad ka tiraada ma oo maquulu qowlku muxuu yeeshay ya maquulu qowl qowlkaa maquulkiisii weeyi sooma maquulu qowl maxaa loo jeeda lakin ifahansi hadda lagu dhan ma maxay waa waa mafcuul bihi inde inta inamaad garan wayda maquulu qowlkan lagu sheegaya waa mafcuul bihi haddaba mafcuul waxay ka dhigataa afar mid ka mid a jumlay ka dhigataa jumlo ayay ka dhigataa qaala inii cabdullah jumladan mana maquula qowlkeen waa mafcuul bi ba waxay ka dhigataa mufrad macna aljumla mufrad macna aljumla qultu shicran shicir baan qultu qasiidatan qasiida ayaan idhi waa toddoba beyd baa ugu sheegayo de hadal dhanayn qultu khudbatan khudbad baan idhi <laughs> ultu khubatan khudbad baan idhi waa mufrad macnajumla oo khudbada hal ereba waa khudbada khudbada jimcada soo ma garanaysa mayna fara badnayn ultu khudbatan baa laska kaa ohanaya khudbad baan idhi waa mufrad macnaljumlaade khudbatan waa mufrad sooma laakin macnaljumla qabaada khudbad waynu garanana waxay ka kooban tahay waxaa kaloo ay ka dhigataa mufrad laftigiisa loo qastiyayo waa mufrad yuqaalu lahu ibrahim ama qultu zaydan bade mufrad mufrad macnihiisa mufrad kale looga sii jeedo waa mufrad waxaanaad ku dhawaaqday laakin maxaa looga sii jeedaa mufrad kale qultu kalimatan kelmad baan idhi baa tiri kelmaddan maxaad uga jeedaa dee zayd baad uga jeedaa maxaad uga jeedaa zayd baad uga jeedaa marka afartaa mid ka mida ayay qaali mafcuul ka dhigataa haddii ay tahay bimacnaa talafada haddaba bimacnaa danna hadday tahay ka warran qaala wuu meleya hadday tahay ka warran sheekh maxaad samayn ya qaalo wuu maleeyey haddii ay tahay carabtu laba madhab bay ku leedahay laba madhab ama laba dariiq ayay maraan labada dariiqay maraan madhab waa madhabka culimmada jumhuurtoodu ay maraan oo ah marka qowlka halka dhaniga la marsiinayo in shuruud loo shardiya waa in shuruud laga helo shan shardi baa loo shardiyaya aalo bimacnaa dana shan shardi baa loo shardiyaya markay bimacnaa dana noqoto dee dani waxay qaban jirtay qabanaysaa macnaheediina way yeelanaysaa labadii mafcuule qaali qaadan jirtayna way qaadanaysaa ya labadii mafcuule dani qaadan jirtay baan ujeeda cafwan ayay qaadanaysaa qaali shuruuddaa sheekha wax sheegay afar buu sheegay maxaaba dhiman dee maxabad keliya afarta uu sheegay taquulu laba ku sheegay taquulu labaa laga fahmaya maxaa laga fahmaya ko an yakuuna ficlu mubaarican qaaladani lafdulmudaaric waa inay tahay maadi hadday tahay ama amar hadday tahay ama ismi faacil ama ismi mafcuul ama masder may bimacnaa dani looma isticmaalo waa inay mudaaric tahay waa shardi ha ku luguyn qaala wuu maleeyey may waa kolkii mudaarickaan ujeeda wey taquul waa maay taqul maan mudaaricayn taquul ma ficla mar basha me waa mudaaricde ko waa ta labaad e an yakuuna lilmukhaabi taquuldaas waa ina mukhaaab waa mufrad mudakr in lagula khidaabayo gabadh waa inaan lagula hadlayn ila gabadh ba lagula hadli karaa iyadoo ta eh, waa imisa labadaa waxaynu ka fahmaynaa taqulu baan ka fahmaynaa de inta haddaad fahmi weydaan ya waa iska laab kitaabka taqulu haddaad labadaa kala soo bixi weydaan waa bariga dhexe taqulu da waa ficil mudaaric intaa la wada geranayn ninna waa lagula hadlaya waaya shardiga labaad shardiga saddexaad baan ujeeda cafwan an yakuna masbuuqan ah, ah, bistifaamin istifhaam waa in lagala hormaro wax lagu suaal dalbayo waa ka horeeyo mani waa in noqdo taquulu baad haysatee hamse ka hormari de ka hormari ataqulu dhade waay ataqulu baad haysataa waa shardigii saddexaad shardiga afraad allaa yufsala baynahuma waa inaan la kala faslin ayade bayna alistifhaami walficli ficilka iyo istifhaamta waa inaan la kala faslin waa inaan loo dhaxayn ee waa inuu yahay ataqulu waa inuu yahay saddex shay waxaan ahayn waa inaynay udhexayn saddex shay hadday udhexeeyaan waa sax daraf haddee lagu kala fasliyo waa sax daraf waxa lamid kaa ah haddee lagu fasliyana waa sax yaa lamid a ah, cabdifata awka darfig daraf wa lamid ah, darafka yaa lamida jaariya majruud baa lamid ah fahmi waaye aw camalintani waa min idlaaqin masteri welaati ismi mafcuul aw camaline aw macmuulin macmuul waa lagu kala faslin haddee macmuul lagu kala fasliyana waa sax saddexdaa haddee lagu kala fasliyo waa sax saddexdaa waxaan ahayn waa inaan lagu kala saarin tusaalayaashaad ka fahmi doontaa maxaa kuu laaban shardi afraad baad diidinaysaa miya khudariga xagga hoose qowluhu arbaca u kuri zaada suhayliyu sheekha suhayli la ydhahda wuxuu siyaadiyey anlaa yatacaddaa bilaamiljari laamuljari waa inaanu ku gudbin wa ilaa wajaba rafcu cala alxikaaya waa la rafcinayaaba maxaad odhan ataquulu lizaydin camrun qaa'imun saasa iska odhanaysa waa inaan laam lagu gudbin shantaa shardi baa lagama maarmaan shantaa haddaynu helno bimacnaa tadunno oo kale taquulu isticmaalaysaa markaad u isticmaashidna labadii mafcuul bay nasbinaysaa shuruudda eegaha daba waa tane ataquulu camran munaliqan shuruuddi waa inan intiiba ka soo saarno cabshukuur shuruuddii baa lagaa rabaa inaad ka soo saarti ataquulu camran munaliqan meel baad ku maqnayd on ku soo jeedinaya ataquulu camran munaliqan camran munaliqan istifaamtu way ku jirtaa ficilkiina waa mudaaric mukhaaabna waa lagula hadlaya dhade eh. aan kugu dare lamana kala faslin dhade eh. xarfujarna laguma gudbin dhade eh. maa shuruudii laga wada yidhi marka maxaad odhan ataquulu ma waxaad u malaynaysaa macnaha warkan iska ilaali ataquulu ma waxaad u malaynaysaa camran camar ma waxaad u malaynaysaa munaliqan ma mid tegayaad u malaynaysaa sheekh camar ma waxaad u malaynaysaa mid tegaya ya ataquulu camran munalian ya camar ma waxaad umalaynaysaa mitga camar soo ma aragtaan xaggan soo fadhiisasheeko waad habsaantee waa yahay camran waa mafcuulkii koobaad marka munaliqanna waa mafcuulkii labaad munaliqanna waa maxay waa mafcuulkii labaad wey waa yahay camran wawdeedii me ya waa ka adigu nisbisan ya waa yahay soo naqayaan waxay idhahdaa nin wasiirahaabaa yidhi waxaan baranayaa luqada kadibna sheekh buu u tego wuxuu ku yidhi naxwihii bilow wuxuu uga bilaabay barada zaydun camra zayd wuxuu garaacay maxay camar muxuu ku garaacay bu yidhi haddaad shayd ku xidhi bu ku garaacad ka sheekeynaysa muxuu mayor balas garaacaya ya mayor balas garaacayasha haddeed sheegi weydi hawsha waa bariga dhaxa bu ya sheeki way ku dhegti meel uga buxuu waayo sidii ku dhaafay ku kale u yeedhay waa lagu xidhaya bu adkana hadday warkaa caddayn weydid u fikiro wuxuu soo saamahaa wuxuu ku garaacay ninkani dulmigu sameey yii camarkani dulmigu sameey yii waaga daawuudda baxday bu daawuud marka la dhawaaqay soo labiwow laguma dhawaaqay marka qoraalkaa soo midun ma ya halkaasu soo waxday dulmiguu samey yii saa darteed buu garaacay shakna airlos kama garaacy yii waa saxaada saxa yii <laughs> marka wax yaro fudud baa ku badbaadaysaa soo ma waaya wa minhu qawlu shaacirkan qawlkiisa kamida ah, muxuu yidhi mataa taqulu quula sara waasima yaxmilna uma qaasimin waqaasima mataa taquulu goormaad u malaynaysaa alqulasa qaalmaha qaalmaha arrawaasima ee dhulka calaamadiya yaxmilna inay qaadayaan uma qaasimin qaasim hooyadii iyo waqaasiman qaasim inay xambaarayaan xillimaad u malaynaysaa alqulus waa jamac mufradkiisi muxuu ah qaluus habeen dhawid maan soo jilcinan rasuul haddaa xarafka u dambeeya xarfu saxiixa xarafka hore xarfu cillo u yahay maxaa lagu jamciyaa baynu nidhi fucul mithaal muthul rasuul rusul kitaab kutub qaluus qulus baleegeyga qulus muna ku odhan ha u dayman lahaan marka arrawaasmana waa mafcuulkii labaad yaxmilnana arrawaasma waxaan u jeedaa cafwan waa nacti yaxmilnana waa mafcuulkii labaad wey maxalushaakinu ka soconnaa waa maxay de taqulu maxaa ka hormaray mata baa ka hormarta ismu istifhaama xaraf minaa dul joognayna haddaed hamsada ku dulindhacadaatid waa halis shuruudii o dhanna waa laga wada helay kadib maxaa loola isticmaalaya sidii danna oo kale laba mafcuul nasbinaysa mataa taqulu goorma mataa taqulu goorma ayaad u malaynaysaa alqulasa qaalmaha arrawaasime ee dhulka calaamadinaya yaxmilna qaalmahaasi inay qaadayaan uma qaasiman qaasim hooyadii iyo waqaasiman qaasim inay qaadayaan arrawaasima oo dhulka calaamadini wey wa xoog dheeg bay ya dhulkii bay taiirinaya kolkay socdaante alqulusna waa qaalmaha wey intaa ma isla fahmi haddaba ficilku hadduna mudaaric ahayna ficil maadi u yahay qawlkaasi liba mafcuul ma nasbinayo sida qaala zaydun camrun munaliun saasa la iska odhanaya qaala zaydun camrun munaliun saasaad iska odhan nasbin maayo haddee ta waxaan ahayn lagu bilaabayna waa lamidoo nuun lagu bilaabay ama ya lagu bilaabay ama hamze lagu bilaabay sida yaquulu zaydun camrun munaliun oo kale ama ismi istifhaamba aan lagala hormarin sida maxay anta taqulu camrun mualiqin oo kale ama istifhaam waa lagala hormaray laakin waa la kala fasliyey saddexdii waxaan ahayn baana lagu kala fasliyey anta taqulu zaydin mualiqin baad ohanaysa iminka maxaa lagu kala fasliyey mubtade dee mubtaduuna ma macmuulba ya kuwan mid kamida macmuul mu yahay de waa maya de waaya intaa mid kamida haddee lagu kala saara laakin intee daraf ama daraf wax shabahay oo jaariya majruura ama macmuul waa jaistaasi dhib male tusaalaha eg acindaka taquulu zaydan munalian acindaki minka waa maxay waa darafte daraf baa lagu kala saaray acindaka ma agtaada ayaa taquulu u malaynaysaa zaydan zayd munalian mid tegaya inuu yahay waa sax sideediiba caalfalta labadii mafcuulta nasbisay daraf baana lagu kala fasiyey afi daari madaarta dhexdeeda ayaa taquulu u malaynaysaa zaydan zayd munalian mid tegaya inuu yahay iminkana maxaa lagu kala fasiyey jaariyo majruur ila socdadee amran camar taquul ma waxaad u malaynaysaa mundaliq inuu yahay mid tegaya iminkana maxaa lagu kala fasiriyey ya ya mafcuulki macmuul mune muna macmuulkii laftiisii iyadu ay ku camal falaysa muna mafcuulkii labaad baa ka soo hormaray mafcuululawelkii marka waa lagu kala fasliyey mafcuulkii labaad baa lagu kala fasliyey muna macmuulnahaynde waa macmuul wey marka waa sax baytushaacirkana kamid a أجهلا تقول بني لؤي لعمر أبيك أو متجاهلنا وبحر منافقين أنو نغاني أجهلا موح مقرطو أيا تقول أم لينسا لؤي غير بني لؤي لعمر أبيك aabbaha baaqiyahanshihiisa ayay qasameen dhaartaydu ahaataye aw mutajaahiliina mise kuwa jaahiliin iska dhigaya maslada wuu kaa yaqaanaa lakin muxuu iska dhigaya jaahil madaxweyne isagaaba kaaga aqoon badan hadduu doono mutajahil waa sida jaahilku waa kaan gelin mutajahilkuna waa maxay isagaa iska yeelyelaya lakin maslada maxalushaidkan uga socna waa maxay ajuhaalan taqulu bani luayin ajuhaalan ma wax magarata ayaa taquulu u malaynaysaa bani luayin reer bani luayi lacamru abika um mutajahiliina maxalushaidka maad garanaysaa taquulu maxaa lagu kala fasliyey yo amsutiristifamki macmuulkii baa lagu kala fasliyey mafcuulkii labaad baa lagu kala fasliyey sheekhmina basidayn waay markaa bani luayin waa mafcuulkii koobaad juhaalanna waa mafcuulkii labaad weeyaan shuruudaas markaa hadday saa ugu kulanto in la nasbiye ayaa mubtadihi khabarkiiba ku banaan oo la mafcuul u noqdaan ataqulu zaydan camran ataqulu zaydan munaliqan saasay noqonaysaa marka marka inaan fahnay la tahay ficilka qaala'a hadduu bimacnaa talafada yahay afartii mid kamiduu mafcuul ka dhiganaya hadduu bimacnaa danno yahayna jumhuurtu sida ay marayaan shantaa shardi haddii laga helo macnihii danno iyo wuxuu yeelanayaa camalkii ay qaban jirtay oo laba mafcuul bay nasbinaysaa waa intaa macnuhu intaa masl fahni wajcal markaa waa maay waa ficilkii amr waa min afcaali tasiri lilaba mafcuul bay qaadan jirtay halkan kusoo qaadanay ah, maxaa u daliilaa jacala inay min afcaali tasiri tahay maxaa u daliilaa aayad qur'aana kan daliilkay kan ya fajacalnaahu habaan manhuura fajacalnaa bimana tar lamid ahayd tan waa amarkii una fajacalnaahu waxaan ka yeelnay habaan manhuuran baynayn mina min afcaali tasiri ahayn hafahmi waayna haddaba laba mafcuul bay qaadanaysaa taquludani waa mafcuulkii koobaad tadununa waa mafcuulkii labaad biqasdi lafdiha kulu ma qusida lafduhu fahuwa ismun wajcal yeel taqulu taqulu ka tadunu tadunu oo kale ka yeel in weliya intan waa shardiyadii wey weliye waa ficlu shardigii mustafhaman waa maxay waa nacti mancuudkii uu ka goan yahay bihi jaar iyo mustafham baa ism mafcuul oo naabi faacilkiisii weeyaan ma la socota jawaab shardigina wuu go-an yahay walam yanfasil faacilkiisu yuu noqonaya ya lam yanfasil aanus mustafhamkaba u celi mutacalaqiisiina soo qadar minhu ka dhig bikayri darfin yanfasil ku tacaluji aw ka darfina way kusii cadfan tahay aw camalna waa maxay bimacnaa macmuul baa loo jeedaa masder buu cabiray mafcuulna wuu u jeedaa intu waa shardiya fasalta waa ficlu shardigii bibacdi dii sifadii baa ka go-an ahalaaati yuxtamalna waa jawaab shard naaib faacilkuna wuxu noqonaya masder laga fahmayo ficilka fasalta ah masder laga fahmayo wey laqmada eeg marka wajcal yeel taquulu taquulu yeelka tadunu tadunno oo kale in weliya hadduu la xidhiidsado ayaaawa faacilkii in weliya hadduu la xidhiidsado taquulu taquulu in weliya hadduu la xidhiidsado huwa ficilkaa taquulu ihi shay-an shay hadduu la xidhiidsado shayga oo mustafhaman bihi eh lagu fahansiin dalbayo walaal buu la xidhiidsaday lam yanfasil aanu soocmin mustafhamkaasi minhu ficilka aanu ka soocmin biayri darfin daraf waxaan ahaynna aanu kaga soocmin aw ka darfin ama daraf wax lamida aanu kaga soocmin aw camalin aw macmuulin ama macmuul waxaan ahayn aanu kaga soocmin hadaba waa in fasalta aduu haddii aad fasliso darabtabay lamid tahay in darabtabay lamid tahay waa in fasalta haddaad adigu fasliso bibacdi dii tan la soo sheegay ahalaaati ee saddexda waa saddexdeed waa darafka iyo jaar iyo majruurka iyo macmuulka e yuxtamal waa la aqbali ay huwa fasligaa waa la aqbalaya fasligaas waa sax laakiin intaa wixii aan ahayn la aqbali maayo wey macnu wa ujriya alqawlu ka danin mulaqa cinda sulaymin naxwi qulda mushfiqa waxa weeyaan waa madhabkii labaad ee carabta ay ku lahaayeen qaala oo bimacnaa talafada qaala oo bimacnaa dhanna wuxuu yidhi wa ujriya waa la socodsiiyey alqawlu qawlkii waa la socodsiiyey ka dhannin dhannin oo kale xaalada uu yahay qawlku muطlaqan xaalo uu yahay qawlku mid la idlaaqay cinda sulaymin sulaym agteedaana lagu socodsiiyey wadalika tusaaleyxun qawlika waa qowlkaaga iyo wixii lamid aad ku qawjid qul male daa kan u male mushfiqan inuu yahay mid dhimrinaya oo naxariisanaya laba madhab bay kala yihiin baynu nidhi sooma labadaa madhab madhabka jumhuurta waynu soo hormarnay shuruud bay udhigayaan ya kan aadanaya madhabkan kan iyo kan kan aadanaya sheekh waa luqa kan aadanaya maanta ma ya sulaymna waa luqada waxa weya waa qola carabta kamida ah wey so maynaan fahmin waayahay u fiirso carabta badankoogu saasay adeegsanayan lakin nimankan reer sulaym iyagu saynay leeyihin mutlaqanba waa maxay waxay ku iyagu qawlkii meesha daniga ayay marinayaan oo allaba mafcuul inuu nasbiyo mutlaqanba mutlaqan waa maxay ama mudaaric noqdo ama maadi ha noqdo ama amar ha noqdo ismi faacil ha noqdo master hadduu doono ha noqdo shuruudba ma dhigayaan waa jaantaa rogan waa la sii daayey isaga cinda sulaymin waa mulaq shuruud uma dhigayaan iyagu ama shuruuddii ka hel ama ha ka helin waa la sii daynaya dhanna buu la mid yahay kuleeyihin iyagu qul daa mushfiqan eega qushan waa maxay bimacnaa dhanne weyan waa male daa waa maxay waa mafcuulkii koobaad mushfiqanna waa maxay waa mafcuulkii labaad wey dee haddaynu sii jumhuurta ku socon lahayn eega saa may noqon lahay taquul baa shardi la inay noqotay inay mudaaric noqotay waa cinda sulaymi wey sulaymna waa carabta ay ka mid tahay maxamed ibnu maalik kitaabkiisa wuxuu ku sheegi doonaa afar afar qabiiloo carabta ka mid a ayuu ku sheegi doonaa u magac dhegi doonaa mid waynu soo marnay midna waa tan soo laba ma haysan labada kalena halkaa waynu ugu tegi doonaa tanu soo marnay ma la xasuusa ya mahadri <laughs> waman wamaa waaltu sahwi maa dukir wahaakadaa duu cinda ayiin shuhir isagheegintay horumad rasan led tii kooad soo taamahayn tii labaadna waa kan waujriya alqawlu kadanin mulaqa cinda sulami naxwi qulda mushfiqa baytu shaacirkan isna kamida qaalat wakuntu rajula fatina hada lcamru llahi israina qaalat waxay tihi bu idhi gabadhiisii wal xaal kuntu an ahaa rajula nin rajulka oo fatinan dhugle nin caqli badan xaaladan ahaa waxay tihi haadaakani lacamrullaahi ilaahay cimrisiintiisa ayay qasamay dhaartaydu ahaataye israainay mamsuuka israaina reer binu israilkii la nasakhay wey hal baba laydhabu usoo ugaadiyo u keenay kadibna wuxuu yihi babadan aad arkaysaanba waa reer binu israil so lanama ohan waa la nasakhay ya hunuuqiradatan <laughs> khasiin soo lama odhan waa iyagii bu reer banu israail israaina waa luqa ku banaan wey laamkaa loo bedelaa lam israaila somayn israainana waa aadi waa luqa ku banaan wey waa loo bedela laamkii baa loo bedelaya waa kuwii la nasakay gule da in baba laga dhig ma laynoo sheegay le taayeeriis kuwaasa laynoo sheegay waay adu maal shaalkeena ka qaadana maxay tahay qaalat wa kuntu rajulan fatina haadaa iyo israainada weyan haadaan kii koobaad bay ka dhiganaysaa israainana kii labaad bay ka dhiganaysaa qaalad waxay tii buu yidhi wal xaal kuntu anaa rajulanin rajulka oo fadinan dhugle haadaakani lacamrullaahi kolkaa camrullaahi muxuu noqonaya tacmiirkiida waa cimrisiinta ilahay u cimri siiyo dadka ayay qasamay dhaartaydu ahaatay mamsuuka israa'iine wey wuxuu yidhi wa ujriya waa la socodsiiyey alqawlu qawlkii waa la socodsiiyey ka dhanin dhani xaalo u lamid yahay dhanin oo kale xaalada u yahay de mutlaqan xaalo u yahay baa la socodsiiyey mid bilaa shuruuda cinda sulaymin sulaym agtiisaana lagu socodsiiyey reer sulaym agtooda wadalika tusaalihina naxw qawlika waa qowlkaaga iyo wixii lamid ku qawjid qul male daakan u male mushfiqan mid naxariisanayo dhimrinayo u wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk inta yar kuma qaadana daabiyaadka kitaabka ku jirta waynu qaadanaa moogta shan biid qaadano laga yaaba inaynu toban biid kitabka ku jira dhexdiisa qaadano shan toban biid qaadano yanadan idala fudulaan hawsha abyaadda aynu qaadana la iskama akhriyayo une macnahoogana dee jilci fawaaidda looga jeedana fahm haddii kale iska day wallahu aclam